rasulula dee salaaddii waxba yeeli mayso waxaad iska ilaalinaysaa uun kuwii hadalka ahaa sida sadaqta waa bariirta iyo oo markaa dee meelaha qaarkood ay fuqahadu ku istixbaabeen kuwaasi de iyagu waa hadal caadi laakiin wixii dikri ahaa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an la ilaha wala quwata illa billah iyagu waa caadiyo haddaad la timaado salaadii kaa burin maayaan laakiin sida fiicani waa inaad horta salaadaada ku mashquulsho onaad ka mashquulin markaad salaadaadii dhammaysato ayaad adaankii aad markaa waxa weeyaan ajiibaysaa haddaba taasuu ka qiyaas qaatayoo wuxuu yidhi dee kaasiba adaankii oo wakhtigiisii la dhaafay oo de intuu salaadda ku jiran adaankii baaba dhammaadayo goor uu dhammaaday buu dib u soo celinaya markaa kana de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 celisa saasaad ku wadi marka litajadudi sababi maxaa yeelay sabab cusubbaa timide oo sababtii way soo cusboonaato mar labaad waad igan akhriyey bacda tawfiyati xukmi اlawal kii hore xukunkiisii markii aada fulisay ayaa haddana sababtii mar labaad ay timidood mar labaad aayaddii akhriday dee waad u sujuudaysa wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay takfiihi waxa qofkan ku filan asajdaة اluulaa sujuudda hore ayaa kaga filan can iljamiic marka u horraysa markuu sujuudo intan dambuu ku celcelinayuu xafidayo waxba uu sujuudi maayo taa hore ayaa ku filan wa huwa qowl bni surayj imaamkii aynu soo maraynay abulcabaas ibni surayj qowlkiisii wey wa huwa madhabu abi xaniifata raximahu اllah imaamkii abu xaniife ahaana siduu yihi wey qaala ama madhabkiisu uu yahay qaala saaxibu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 oo isla aayaddii uu hore akhriyey ee u sujuuday ayuunbuu ragcaddii labaadna akhriyey fakal majlisayni laba majlisoo kalubay kala noqonaysaayo fa yuciidu sujuuda dee sujuuddii ragcaddan labaadna wuu soo celini bilaa khilaafin iyadu khilaafkaasiba ma gelaya faslun idaa qara'a sajdata wahuwa raakibu hadduu qofku qur-aankii akhriyo aayaddii sajdadu ay ku jirtay isaga oo fuushan calaa daabati gaadiidkiisii gaadhigiisii saaran fi safari safarna ku jira sajada wuu sujuudayaa bilimaay u ishaarayaa uno de sidii qof sujuudaya ayuunbuu u ishaaraya meel wejiga dhiga iyo qaab uu sujuudi karaa ma jirtee u ishaaraya haadaa madhabuna waa madhabkeena shaaficiga ah iyo wa madhabu maalikin maalik madhabkiisa iyo wa abi xaniifata abu xaniife iyo wa abi yuusufa wa muxamadin abu yuusuf alansaari waa ardaygii abu